ayb oon caamada iyo caruusyaan la buubsan reer dhan baa ku dagaalamay hawshaas maalin kasta laga sheego idaacadda igeel aan marka fiiriye naanaa soo arka wax jira maaha igee baan ku idhi reer dhan baa ku dumay waa dhaweyd oo khilaaf halkaa ka bilowday ayib marka hawlahaas waa in la joojiyo wey mil aladiina yuxasinuuna daahir alacima sidoo qolyaha qurxi buu sheekhu yihi raashiimaha iyo badarka dushiisa qaybta kore bay qurxinayaan min ahimaari midhaha iyo khudaarta iyo balxubi badarka iyo wanaxwiha wayajcaluuna radiia fii bainiha inta xunna hoos bay gelinhayaan korna inta fiican bay soo marin wayafcaluuna mila dalika fi lxayawaan xataa xayawaanka xoolaha laga ganacsado saasay ku samaynayaan ka tasriyat alibili walhanam sida geela in la gaaxasho iyo ariga loo iyadasoo lama gaaxiyo ayb wahuwa tasriya waxa way an yajmaca alabana fii darciha yowmayni aw alaaatan aw halaatatin uma yabiicuha saddex maalmood ama laba buu gaaxinhayaa oo nirigta ka celin oo neef ilmaha ka celin kadibna canadii waa neefka barari waa iyadoo dhaqaaqila oo lugaha kala wada waa suuqa la keeni hal baxday oo bale ka dhacday oo toban nin deeqa la moodahaya waana nagaan olol badan oo dhawaaq badan oon muxuu ahay laga gooyo oon habeen laga martigelayn weeyaan oo lagu jabahaya <clears throat> fayadunnu lmustari ninka mustariga wuxuu moodahayaa annahaa tuxlabu kula yowmin biqadri ma fi darci ninka mustari wuxuu hashaani candhadeeda maanta waxaa saaranaya habeen kastaba gudlataa oo keenta kadib marka maalmo aad hayso baad ku khasaariba nabigu wuxuu yidhi hala soo celi ninkii inta loo qariy hala gaaxiyey kadibna ay badhiya magaan ku noqoto ha iska soo celi wa macahaa saacun min tamr isuus timira soo raac isdhaafi badeeca xumaata ninkeeda iskale qaala nabi sal sl laa tasru libila geelaha gaaxinina walghanama iyo adhiga faman ibtaacaha ninkii iibsada bacdu intaa kadib iyadoo la gaaxiyo lagu siray fa inahu bikhayri nadarin laba door midka fiican buu leeyahay bacda an yaxlibaha intuu lisay kadib oo maalay in radiyaha hadu iskaga qanco ha shaqaymaheeda kale neefka madaanka inta badan mugta waa yani uu macyahay uu buuran yahay hilib buu leyahy waa neef adag neefka caanaha inta badan waa weydooba abaaraha u jirecsan yahay kaasu muuqta dhacaankiiso dhan ba baxay in radiha amsaka waa haysanaya wain sakitahana raddaha waa saaca min tamr ayib akrajahu wa dalika waxaa lamida oo khayaana oo qishya oo imaamka laga rabo inuu hawshaa wax ka qabto suuqa iyo mucaamalaadka iyo beeca muslimiinta taxmiru taxmiru wajhi ljaariya yani addoommaha suuqa la geen jira waa la iibin jiray gabadha wajiga lasoo gudanaya intii huruudi wa loo mariyo daawo gudan yaa wajia las iyadoo gudan baa imaan oo dhicir ah maalmo kadib midabkeeda soo bixi oo islaan madowba oo lagu naashnaasho iyo <clears throat> wa taswiidu shacre timaheeda in la madoobeeyo islaan duqowday oo muxuu ahaay lixdan jir oo konton jir oo timi ciraysten bay ahayd cilaan baa lagu samariyey madow xinaa asad bay ku xinaa asad jiraan niman garka marsan ma bahal daawo madow isnay marsan la yahay xinaa asad warxina asad ma jiro sheekh iyo watajciiduhu y mxu in laga dhiga tima mxuu aha duguul oo kala socda tajciidku timaha sabdhiga ee kala daadanhaya ee kariban ee iyagu sidii xadhigii u odaaya lama jeclo timaha xoogow duume ee laame ee jajaba baa la jecel yahay idan timidaasaa laga soo dhigay timaha jaynaha soma qolyahan jaynaha philibiinka iyo maarata waa timahan daadanhaya ee admoodeyso miiq dheer oo la qotamiyey timahaas lama jeclo timaha carabta oo kale ee jabahaya ee markay dhadaan saa u qalloocsamaya farduumahaya qalloocsamaya la jecel marka jaariyadii baa la nuuca lagaaga dhig gabar guduudan oo timaheedu ay timo jilicsan yihin waliba laamhayo farduumahaya baa lagaaga dhig kadibna waxay noqotaa haweeney muxuu ah tima adag oo goon ah oo inuu madaxa daqsi ka saaray aad moodayso idan waa qish wakadalika alkhishu fi sinacaat waxaa lamida gabdhaha lagusaata waa lasu qariya gabadha intii bulkeer la geeyo baa timi lasoo jilcin bil marka joogtada timaheeda asalkii baa soo bixi odaygii timihii buu soo madoobaysanhaya marka bil la joogo guntay kasoo caddaanhayaan ishi baa la joojinaya wakadalika alkhishu fi sinaacaati sidoo kale waxaa lamid oo laga rabaa imaamku inuu wax ka qabto sinaacaadka khiyaanada ku jirta qolyaa wax sameeya sariiraha sameeya biraha sameeya albaabaha guryaha midiyaha iyo turyaha tuma kaman yasnacu linnaasi bilujra sida dadka mxuu lacagta wax ku sameeya ee kharashka wax ku sameeya aw man yasnacu linafsihi laba qaybood wey nin ba asagu waa lasoo karaysta waxan isa lacag baa la siinhaya ninna intuu asagoo alaabta diyaariyo oo asagu iskii u sameeyey baa laga iibsadaa ayb labadu waa wixii khiyaana samey waan ka qabanayna mila nasaajin kuwa dharka tole dharka sameeya wاطabaakiin kuwa raashimaha kariya wاlkhabaaziin kuwa rootiga kimista duba wاshawaa'iin kuwa hilbaha shiila wاطaxaaniin kuwa raashinka riiqee shiida wlmunaadiin kuwa mxuu ahay dalaalinta ku dhawaaqa xoolaha sariirii suuqa jooga asamaasira weeye fa ina algisha yakturu fi haulaai u fiirso nimankaa wax ka khayaano badan ma jiraan kullu saanicin kadaab walow kaana xadaadan bay yidhahdeen qolyaha carabta waa maamaa leeyihin wey nin kastoo saanic been badan yahay midka birta tuma allaha ka dhige waa been badan yahay qolyaha waa akdabuhum alxadaadu bay u bedeleen kullu saanic waa kadaab wa akdabuhum waxaa weeye alxadaad ninka birta garaca ugu daran bay ugu been badan kuwa sariiraha sameeya maanta ugu been badan baan umalahay nairobi fa ina alkisha yakuru fi haaulaa xiluu islaan la aqalgela oo sariir loo ballan qaaday oo bil dhan la wareejin arkaysa nafta hayso islaanta meesha sariirta keen baa lagu haya bir baa maqan bool baa jabay alwaxi baa axad weeye maanta sabti weeye holiday baa la galay wadaadka nafta ka baxdayba ayib wahuwa min alkhiyaanati wacadam anasixa waxaaso dhan waxa waa khiyaano iyo nasixa iyo daacnimo darro wey wa fi saxiixi can jaariir bn cabdillahi albajali qaal baayactu rasul lla sal ly slam waxaan kula nabiga kula ballamay cala nusxi daacadnimo iyo talo wanaagsan annusxu khayr mirid baa layihahdaa ruuxa muslimka laba talo midda wanaagsan aad u sheegta wey nin baa ku imaada ganacsada wuxuu hi niyo tobankoo kun oo meel laga soo diray baan hayaa tobanna meel baan ka sugaya maxaa bisnes oo fiican ku bilaabaa meel aan jirin baa loo diraya ninka asaga ruuxii maad adigu runta u sheegtay waxa wey waa business affairs wey waa top secret wey waa sir ganacsi oo sir ganacsi maxay ahayd cidna ha u sheegin laakiin marka lagula tashaday ruux walaalka uu istashara bika laabudda inaad u sheegto adika la khaain baa tahay almustashaaru mu'taman adugu waxaad ku sugan tahay fi muxuu ahaayey mafar iyo maxiid baa intaan waxba ku weydiin laakiin hadda intaan ku imaad walaalo waxaan rabaa inaan ganacsi bilaabay ila tahay xaggeen ka bilaabaa maxaase suuqa ku fiican maxaa maanta eh, soconaya inaan waraan jirin ii sheegto ama labada arrimood tii fiicna intaad qarato ii sheegto waa xaaraan waana khiyaana waana kabiira min alkabaa'ir wey man arshada eh, akhaahu ilaa amrin yaclamu rushda fii hayrihi faqad khaana khiyaano wey cumar hawshu ka dagaalami jiray wey marka hawshaas in iskaga ilaaliyo marka nabigu waxaan bayco kula galay iyo ballan inaan ruux kastoo muslim ah aan u sheega waxa dhabtay daacadka aan ka ahay وفي الصحيحaين عن xaكيم بن حiزاm قاaل الbaycaani bاkhyaar labada wax kala iibsanaysa khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafarqa intaysan kala dhaqaaqin fain sadqa haday isu run sheegaan wabayanaa ceebta ay caddeeyaan iyo waxa jira buurika lahuma fii baycihima wain kadaba hadday been isu sheegaan soo ma ah wa katama ceebtana qariyaan muxiqat barakatu baycihima reecey berde waxaan xusuustaa oday dhiwaa hore dhintay macali aadan baa la odhan jiray raxmat ullahi tacala markuu ariga dhexda soo wada yuu arkayaa neef dhib badan neef dhadhaqaaq badan reeraha lasoo martay neef u dhaca guryahooda oo biyaha cabo oo raashinka cuno oo tuuga ah suuqa markuu keeno bismi illaahi araxmaan araxiim kaas ma ujeedaa waa tuug ridaasi waa manooya tan waa kan inta kale wax dhiba kuma arag ricebed waagadan odag way dhibsadeen ninka nin khariban tolkii o dhan baa ku kacay nin khariban weeye waa ganacsan hayaa arigiisi buu caay hayaa waaga dambe intee la bartay nimaan asaga wax lagama gadan jirin ummaddo dhan baa su sheegtay ariga macale ada inoo gelle tuu yidhi waa manooy nin baa maalin wau ridan waa tuug way caano badan tahay bu macalinkii intaan soo socona annaga safarka ahayn ayadoo an baan shaak ku cadaysanayn waa ri laakiin tuug sa loo si daaya baa reere gelaysa nin baa yidhi shak ayadaan ku rabaa waan xidhayaabu lugtaan ka xidhi carurtana u maali faraha ka qaad bu shaak ku cadaysan yani ruux hadduu run sheega ilah u barakaynaya sheekh runtu way fiican tahay bismi illahi raxmaan raxiim bu mku hadlay ka bilaabi jira hadii ka bismi illahi raxmaan raxiim ridu waa tuugo ayadaan ku rabaa buui lugtaa baan ka xidhahaya yani waxa wey dadku daacad markaa ta baa ku faragodahay laakiin khayaanada socon mayso wa min acdam algishi buu sheekhu khayaana midda u weyn waxaa kow ka ah algishu fii jinsi alasmaan lacagaha in laisku dhagraa u daran lacagaha iyo mxuu ahay shilimaanta in laisku dhagraa u daran min adaraahimi waadanaaniiri walmasuuqi minhuma sida dahabka iyo fidada iyo lacagta laga sameeye dahab iyo fido isku jira laga sameeyey falaa yumkinu axadan ay falaa yumakin alwaliy wey ninka weliga ah yuusan u suuragelin axadan an yadriba inuu sameeyo adna daraahima lacag fidaa ah iyo wadanaaniira mid dahaba biamri sulطaan yakhaafu min algish dowladdu hadday lacag samayn wasaarad khaas ah iyo maamul goonaha u samayso ayaduna ha kontaroolsho haddii laakiin in lagu sii daalina hebel lacagta samee meeshaa khayaano badan baa ka soo bixi dahabkii miisaankiisii daraahimtii waa isdhimaysaa waxaan jirin baa la dhexgelinhayaa nin walba waxbuu samaysanhayaa inbuu qarsanhayaa inbuu daabacanhayaa dhib baa ka bixi meesha iyada walaa yajuusu lidii sulطaanin nin mas-uula oma banaana buu sheekhu an yaksira inuu jebiyo sikata almuslimiin lacagta muslimiinta inu jebiyo ma banaano markay culloobaan qolyaha boqorada ah marar ba isku samayn jir lacag in la jebiyo lacag dahab iyo fida bir bay ahayd waa la jebinaya haday jabtana ceebbaa ceeb dhaawac baa gaadhay socon mayso mar waxaa la sameeyaa waa laga noqon lacagtaasi lama isticmaal waa dhacday kasrigu waa in taarikhdeeda waa dhacday laa taslux mxua lilisticmaal salaaxiyadeeda waa dhammaatay ma banaana marka ninka boqorka ama suldaanka lacagahi muslimiinta isticmaalahayeen dowladdu horaa tan samaysay waa ka kac weeye shilinka uu sameeyey ina siyaad baray lama isticmaali hadaad tiraado hagee socota waayahay ma dad baa beenaysa dad bay hanta u tahay dad baa haween ku guursada dad baa haysta xoolaha dhan o waxay hayaan o dhan ba intaas ah abadan haddii aad wax qabanayso ood bedelayso intaad wareegto soo saarto dadka muddo u qabo sanad bilo u qabo kadib waxaa tahay ninkii lacagtaha soo ce waa loo bedelhay ha keeno ha soo xareeyo tukaa la siinhayaa laakiin wixii ka kacway waa dhammaatay socon mayso hawsha iyada liyarbaxa inuu lacagta jabiyo oo uu ma shaqaynaysa ma banaan sa ka faaidahay ayaga saa ka faaidi aw ama inuu u jabiyo ma banaan liajli kitaabati ismi inu ku qorto sawirkiisu raa mesha inuu geliyo iyo magaciisa ku qorto abadan hanti islaan way waxaani ha ku ciyaarin faqad rawaa abu daawud fi sunani ana nabiya nahaa can kasri sikat aljaa'izati baynahum ila min ba'sin xadiidku daciif weeye raawi majnuun waa ku jiraa mid daciifan waa ku jiraa nabi ummadda wuxuu ka reebay in lacagta muslimiinta ay isticmaalaan dhex marta ayago ay isticmaalaan la jabiyo lagu ciyaaro ilaa ay dhibaato inay timaado dhibaato hadday timaadana waa la xalin guddi baa loo saari shuuraa loo saari culammada laga talashanyo cuqaasha kadibna go-aan fiican oon dowladdana dhibaynin shacabkana aan baabi'inaynin lacagtana wax yeelin ba la samaynaya wa qaala bacdu salaf kasru sikati lmuslimiin min alfasaadi fi lard waqad qiila waxaa la yidhi inahu mima caabahu allahu caza wajal calaa qowmi shucayb lacagtoo lagu ciyaaro ama la kansalo ama la cazulo ama la jajabiyo waa wuxuu ilahay ku ceebiyey qowmu shucayb xayثu qaala walaa tabkhasu الnaasa ashyaa'ahum dadka hantidooda haka baqsin haka bahdilina walaa tacthaw fi lardi mufsid dhulkana ha fasaadina la yidhi idan rag baa ku fasiray nacam yajuuzu kasru sikati اlmaqshuusha halkaa inoo jogaada bilahi towfiiq alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray shalay cashirkii u dambeeyey ku saabsanaa qishiga ku saabsan qismiga dhaqaalaha iyo khayaanaadka noocaas oo dhan in ninka mas-uulka uu xil iska saara la dagaalankooda lacagihii feega ahaa ama aan saxda ahayn axkaamteeduba sheekhu shalay ku jira raxmat ullahi tacaala caleyh nacam waxaa nacam has hase ahaatee yajuzu waxaa bannaan buu sheekhu kasru sikati lmaqshuusha lacagta markaasi khaldan een saxda ahayn een asliga ahayn in la jabiyo lala dagaalamo laga horta waa bannaan tahay laakiin lacagaha kale aan muslimiinta laga aafaynin fa ina annaasa idaa mukinuu dadka haddii loo suurageliyay min daalika in lacag eh, maqshuusho oon sax ahayn iyo mid saxanba ay isticmaalaan lam yatabayan cadaan maayo miqdaar lqishi khayaanan intay dhan tahay lacagta aan saafida ahayn ee waxyaabaha kale biraha ama uu ku dhex jiro iyo naxaasi wixii la midka haddii la iska isticmaala dadku marka dambe way ballaarhsan hayaan wqad rawa xasan can nabiyi anahu nahaa can shawb labani bilmaai lilbeyc xasan albasri ayaa wuxuu wariyaa nabiga ka wariyay in nabigu ummadda u diiday caanaha marka la iibinayo in biyo lagu barxo oon barxu uusan banaanayn laakiin haddaad ruux iska siinayso ad cabayso adugu ama ad ku martisoorayso waa loo barxi karaa laakiin wuxuu markuu beec yahay in la barxay ma banaano waana xaraam yacni anahu yajuusu waxaa bannaan an yushaaba allabanu lishurbi caanaha in la barxaa bannaan cabitaan loo barxo faama albayc falaa yajuusu ma bannaano wain calima almushtari ninka iibsanaya haba ogaado hadduu doonahayo annahu mashuubun in la barxay ninka xataa ninka mushtariga ah hadduu ogyahay caanaha degmadan lagu iibiye ama magaalada lagu iibiye ama suuqa lagu iibiy inuu barxan yahay oo biyo lagu daro xataa beecu ma bannaano laanna od waxaad moodaysaa in biyo yar lagu daro lakin waxaa dhici karta in biyaba lagu badsi oo biyuhu tifa ka yihiin mar haddaan la dareemi karin inta ay dhan tahay ama khiyaano intay gaadhsiisan tahay ma bannaano xataa raalliba ha noqdo mushtariga wax banaan ma aha liannahu laa yatabayanu ma cadda oo ummadda ooma cadda weeye miqdaaru shawbi badhaxu intuu dhan yahay midda kale ummaddii iyo gabdhihii iyo dadkii soo kacay waxaa lagu abibinayaa yacni khayaano iyo muxuu xadgudub iyo wax in la isdaba mariyo waxa suwaqa muslimiinta khariib o dhan waa in loo istaago wa min acdami anwaaci alkish khayaanada waxyaabaha u waawan waxaa ka mid ah iyo wax suqarinta alkiimiyaa waxa loo yaqaan kiimiyaa yani curfigoodii ay sheekhu xilligu noolaa iyo dadka ka horreeyeyba waxbay u yaqaaneen haddana waxbaa loo yaqaanaa ama alkimiya alqadiima waa cilmi ku dhisan cala alxiila oo cinda alqudamaa waxaa loo yaqaanay ay odhan jireen waa cilmi ninka bartay uu awood u helahayo in nuxaasta iyo biraha iyo qasdiirkii waxbaa noocaas u bedela dahab ninkii bartaaye waxaa u suurageli taxwiilu bacdi almacaadini ilaa dahabin wa fida sidaasay ahayd oo marka waxay leeyihiin jawaahirta iyo macaadinta iyo biraha qaybo ka mid ah khawaastiiy canaasirta ay leeyihin baa intaad ka qaado bal canaasir kale ku bida iyo mawaad kale kadibna shaygii suuro cusub iyo asal cusub buu noqon hayaa marka waa lagu aafoobay sidii dadkan qolyahan hadda dhagaxa raadiyis ma arag dhagaxaha qaaligaa raadiyay biyaan raadinaynaa iyo miir kuli baan raadinayna intay yihahdaan waasha ee waaga dambe jimanka u gala ee rafaada ee xabaalaha qota ee lafa meel yaalla marka rag badan baa ku khasaaray dahab rag baale waa lagaa iibinhaya dhagax baa lagaa iibi neerooyinmasa la isku xaabiyey oo rag badan hantidoodii ay ku fakatay wadaad kuwaashay baan aqaana isli kuwaashay isagoo hantiila intii hawlaha uu bilaabay oo wax yaroo biro la jajabiyey iyo dhalo lasoo riiqay isha laga tusay xoolihiisaa lagu dhaca kadibna ku dhuftay waxyaabaha noocaas wuxuu sheeku la dagaalamay oo ka hadlahay ee ma aha cilmiga hadda kimiya taqaanaa in la barto kimistriga in la barto ee ku dhisan in mawaada sida loo taxwiiliyo kaas wuxuu ku dhisan eh, laba rugni ama rakiisatayn ataxliil watarkiib maadadu marka la furfuro waxay noqoto iyo inta shay u qaybsanto iyo waay iyo shay aad ka indureer laga dhigo ama marka mawaada laisku qabtay ee lastarkiibiyo ee maada maada lagu daro cunsur cunsur lagu daro waxay noqon karaan waa cilmi asagu muhiima ah oo mawaada maadiga xisiga ku dhisan kaas oo dhib waa la bartaa awood badan baa ku dhisan muslimiintu waa u baahan yihin inay bartaan muhiim jiddan wey ka laga hadlayo waa midkaas khayaanada ku dhisan iyo xeelada iyo xiyalka ummadaha xoolaha lagu dhaco kaas marka waa inuu la dagaalamo ninka amiirka mas-uulka ah ayb aada waxaasna oga hadlay masalada alimam ibn qayim kitaabba ka qoray arbaciina wajhan buu sheegay inuu bail ku yahay risaala mualafa mufrada fii baabiha wlkimiya sheekhu hadda wuu sharxi doonaa ku ujeedo kakale waa yaqaanay wa camalu maa yushbihu dahaba walfida waa in la sameeyo waxa dahab iyo fido u eeg baad samaynaysa ummaddi baad ku khaldaysa markaas waxaad odhanaysaa waa dahab iyo fido wakadalika yacmalu wuxuu sameey ninka kimaawiga ah maa yushbihu ljawaahira waiiba jawaahirta iyo macaadinta wax shabaha iyo waxyaabaa udgoon oo min almiski wzacfaan walcambari wagayri dalik wuxuu samaynaya wuxuu ku sheegay waa cadar waa cambar waa jawhar waana been wax salla ma aha wa macna alkimiyaai min xayu اlasl alkimiya hadaad maqasha bui huwa ashabahu waa shay shay loo ekeysay ama isu ekaasho faina dalika kulahu muxarama waxaaso dhan waa xaaraan dadka shay macdan oo xaqiiqaha laga iibiyo bir iga iibi oo nuxaas iga iibi oo dahab goon ahaan iga iibi oo fido iga iibi laakiin ummadda in la khaaimo ma banaan ama dadka lagu waala hawsha iyada id laa yakuunu lmasnuucu mila lmakhluuqi qad qaaciduu sheekh kuu sheegay dadku waxay sameeyeen ee masnuuca ah ilaahay wuxuu abuuray marnaba ma gaari karo ayb wa inamaa haayatuhu ninka wax isku dayaya haayadiisu waxaa weeye ama masnuuci haayadiisu an yushabaha in lagu loo ekeysiyo bihi asaga fi daahiri wa fi bacdi sifaatihi kii makhluuqa ahaabaa asal ah dadku waxay sameeyeenna waa masnuuc masnuucaasi markuu aad iyo aad u fiican yahay ee heer sar laga dhigay ee la naashnaashay la qurxiyo markuu u badan yahay wuxuu gaadhaa oo u ekaadaa yani kii asalka ayaa makhluuq ahaa fii bacdi sifaati aw min xayu daahir buu noqdaa walam yakhluq illaahu subxaana wa tacaala shay-an wajacala lilkhalqi sabiila an yakhluquu ka khalqihi walaa aqdarahum cala an yunqiluu nawcan min anwaaci khalqi ilaa nowcin aakhara qaacida muhiim kale wey jiddan u sheekh xusiin hayo wuxuu le walam yakhliq illaahu ilaahay ma abuurin buu weligiiba shay-an shay hadduu ilaahay shay abuuro wajacala lilkhalqi sabiila an yakhluquu ka khalqi ilah hadduu shay abuuro uunkiisu ooma suurageliyo marnaba inay asagoo kale abuuraan laakiin asagii bay shabihi karaan way u ekaysiin karaan way sawiri karaan wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala maado toosa uusan ka abuurin intay soo ururiyaan way samayn karaan way samayn karaan ayib walaa aqdarhum rabbi muusan karsinno awood oo muusan sinin iyo karaan calaa an yunqiluu nawcan min anwaaci alkhalq nooca anwaacda khalqiga ka mida intay raraan inay mid kale u bedelaan masalan quraaradoo kale dhalo ilaahay subxaana wa tacaala ma abuurin yani quraarad ama dhalo sideeda u taagan arki maysid laakiin ciidday ku jirtaa canaasirteedii mawaadda laga sameeyo ciidday ku jirtaa dhirtay ku jirtaa dadku intay sameeyaan bay masbuuc ka samayn karaan laakiin hadduu ilahay dhale iskeed u taagan samayn lahaa dadku ma awdan ayadoo kale inay sameeyaan leanna waa asal mufrad ah wixii asal mufrad ilaahay uu sameeyey ummaddu ma awoodi kara inay sameeyaan xabad masagaa ma abuuri kara inagu ilaahay badarka intaan soo qadana dhulgeli ay soo baxda mooyeen xabad masaga ah inagu ma samayn karo mana keeni karro ayib tu marka waa midaas masagadii laakiin inti la riiqa kiis baan ka dhigi karaa oo keeg baan ka dhigaynaa oo doorshaan ka dhigaynaa oo mushaari baan ka dhigaynaa oo nooc kalean ka dhigaynaa iyada baan naashnaashi karaa oo qaab bedeli karaa laakiin asal mustaqil ah oon canaasirtiisi mawaadisa aysan uunka iyo dhulka aysan dhex oolle inagu ma samayn karo wa inamaa sanaca annaasu zujaaja dadku waay haddaad tirado dhalaa la sameeyey dadku dhala waxay u sameeyeen lianna allaha lam yakhluq zujaajan kamaa khalaqa dahaba wa fida waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka kalqi falyakhluquu daratan Eh, yakhliquu shaciiratan xadiidkii fi saxix gamsi abu hurera garanaysaan darra ma abuuri karo xabad masaga xabad dahaba ma jirto asagun baa lagu waashood la raadiyaa marka xiyalka noocaana dadku waxma samayn karaan ummadda la lugayno wey ninka amiirkana ah, hawshaasi waa inuu ummadda kala dagaalamo qolyaha dhagaxa ku waasha iyo qolyaha dadka intay soo riiqaan geedaha ummadda ku lugeeyo waxaaso dhanba waa inuu ninka mas-uulka ah hawsha u istaago waqad itafaqa cuqalaau bani aadama bini aadamka intooda garashada leh waxay isku waafaqeen calaa ana gaayat alkimiya walkimiya huwa algishu walxiilatu walixtiyaalu calaa akhdi amwaali nnaasi bidulmi annaga soo maray aw ashabahu waxay isku eh, inay tahay isku eh, waafaqeen azaqal azaqal huwa algish kitaab dhan buu qoray alimaam adahabi loo yaqaana zaqal lcilmi oo culumta xaaraanta barashadooda uu kaga hadlay oo culumta kufriga haddii la barto lagu gaaloba uu kaga hadlay oo midda lagu bidcaba uu kaga hadlay anwaacdiisa risaala madbuuca qiimo badan wey zaqrulcilmi baa loo yaqaana <clears throat> suura koobin maktabadda ay ka taallaan filhaya calaa ana gaayat alkimiyaai azzaqalu yani algish aw ashabah aljayid waa isu ekaysiin ama ku shabihitaan wanaagsan weeye alladii laa yankashifu ilaa bacda muddatin tawiila inuu wuxuu yahay feeg oo artificial yahay ousan xaqiiqo ahayn waadan baad fahmi laakiin ninka kiyaamaga heer sare ee xariifka ah, markuu wax isku ekaysiiyo oo macaadinta macaadin ku shabaho oo wax isku dayo oo dahab ahaan uu kaaga iibiyo oo aad dambe unbaad fahmaysa wuxuun is dahab ahayn waa meesha ugu sarraysa laakiin in cunsur cunsurka laga dhigo kale oo u qaata bisifaati asagoo kale u noqdaay ma jirto w hawsha iyada laakiin marka canaase badan laisu keeno cunsur labad baa ka dhalan kara mawaad badan baynu istarkiibinaynaa yacni shay kale ka soo bixi kara ayib oon midnaba kii ahayn walaa yatacallaqu biha kiimiyaaga kuma tacalluqo kuma mashquulo oo wakti kuma bixi ilaa axadu rajulayn laba mid laba mid ka mid un baa ku mashquula qaliilulcaqli mid doqonoo dabaal ah yactaqidu sixataha oo aaminsan inay baashan kiimiyaagu wax fiican yah oo saxan yahay aw qaliilu diin ama nin diin laawo ah yastaxilu banaysan infaaqa almaqshuushi shay aan xaqiiqahayn ummadda in in la socodsiiyo oo la nin doonaya ummaddu inuu fasaadi xoolahoodii qaato oo diin laawa oo diin yar oo alla aan ka cabsanaynin iyo nin doqonoo dabaalo wixii la madhoodheeyey ee lagu tamwiihiyey ku khaldamahaya labadan baa ku mashquula buuri wamaa yudkaru waxa la sheego fiiha fi lkimiyaai min alxikaayaati asaxiixa ya dadku qisas bay soo guuriyaan waa taqaanaa mogta waxaa lagu dhihi sheekh hebel maadii waa waa saaxiir tuugo jinoola jib ku shaqaysta maya sheekh saa dhihi hadda ka hor siddeetan iyo afartii hadda ka hor lixdan iyo sagaalkii hadda ka hor jamc baastoley waxaa dhacay kanay noqotay kanay noqotay waa arkay barakadiisa hal qiso hagaagtoo shaydaan u hagaajiyey jin bay soomaaliya oo dhan ba isgaadhsiin oo la kala qaadan beentaasaa lawalacahaya maca salaam kulligii intaasaad daacaysa xikaayaadka hadda la soo wadaad miskiin ahaabaa waa intuu alaabta kimyaha bartayba xoogo dahab elo maalqabeen buu noqday maalqabeen buu noqday baa adduunka un la gaadhsiini xikaayadan ma been ba ahayd ma run bay ahayd lama yaqaan وما يذكر fiiha من الحكايات الصحيحة haayatu waxaa wey waxaa la الجيد الذي يروج على خلق من khalqin min annuqaadi yani wuxuu ihi waa maqshuush waa macaadin iyo jawaahir la khalday oo lasku la dheehay oo la kala dheegtay oo weliba khariban wey laakiin si muxkamaa loo sameeyey marka waxay mari oo ay maraysaa dad badan oo dadka wax naqdiya ah bimacnaa dahabka dadka dadka dahab aqoonta ah ila wuxuu iska fiirinayaan hadda doolarkan feega somaaliya niman badan dolarka yaqaan u maraya marka qaarkood mashiinahu marka qaarkood maraa mashiinaha wax lagu baru marhaya wuxuu waa bani aadam laakiin waaga dambe xaqiiqadaa la heli wuxuuna unsan lahayn fiisooyinkan orjinka iyo kuwa feega ah waa artay waa la ismay marka qaarkood meeqaa soomaali intuu kaga dhaqaaqay adduunka dabadiisa ku tagay fiiso feegoonsan lahayn marna taadii saxnayd badan meel ku dhaqaaqayn oo un lagaa hor dhiman yani dadkan wax naqdiye wax baada yani waa bini aadam wey waa bashar falinkaaru calaa hada darb qolyaha noocan ee kiimiyaha iyo xiyalkan iyo ummaddan khayaanadeeda ka shaqeeyaay in la inkiro calaa hada darb ala ah, nooc min annaas iyo wacuquubatahum aw cuquubatihim falinkaaru calaa hada darbi wacuquubatihim acdam min acdam alwaajibaat wey qolyaha in la ciqaabo oo lagu inkiro waxay samayn waajibaadka u yaala dowladda iyo mxuha xisbada iyo hayat lamriga weeye muhim jiddan wa akaru maa fasada xaalwa kaiira min annaasi min hada alwaj dadka badankood waxa fasaadiyey ee iimaan la-aanta ku riday ee mxuu aha dadku dad indha taagaya ka dhigay khariban wejkan uu ka yimid wey alixtiyaar can kaa-inu min hada alwaj walihaada lam yadkur lfuqahaau maa yajibu fi lkimiya fuqaha lislaam abu xaniifa maalik <coughs> shaafici axmed iyo keyrkooda aimatu salaf saalix kimiya maysan ka hadlin bu mays uga hadli waay wax jira maan xilligooda leanna dhibku reer ninkii joogaa lagu dilaa idan ninkaa joogan baa ama kaasoo reerkaas ama kaa qadin hataa haddii kiilaha uu maqan yahay waxaa weeyaan qadiyaddan markay soo baxday aimadu maba joogma qarniga afraad bay soo caanbaxday laakiin ninka asaaskeeda bilaabay qarnigii saddexaad bu taqriiban hawsheeda bilaa lakin waa sacaan wuxuu ahayn kamaa yajibu fi lmad kama kamaa yajibu fi lmacdini warikaas rikaaska duukufaareedka ah iyo macaadinta godqaliimaadka iyo dahabka waxyaabaha ka waajiba culummadu iyo fuqadu waa ka hadleen maxayse laakiin uga hadli waayeen kiimiyaga id kaana lirikaazi xaqiiqatun rikaasku shay xaqiiqu ahaa godod intii la qoday meel xabaaltiriya dahab laga heli jiray ashuma ku jira oy ummadii hore xabaaleen oo gaala ka baqatay baa la heli jiray waa dhexdeerashow meelahan soomaali galbeed meel ah ayaa mid xabaal qod haya unbuu xabaal meel goda u qoday buu ugu tegay god weyn oo qodan ashuuma dahaba iyo ashuuma fidaa iyo macaadin ay dhex fadhiyaan wixbuu soo qaatay meelaha galbeed koru la tegi u iibsaday xooluu ka helay waxbaa lasu sheegay dhul waxaa ku yaalla meelaha xabaal taag aho buuro ahood garanayso dad inay tureen oo la yidhaha qaba'il deganaan jiray waa hore adugu laba boqol sano kahor hor taqriban ama sax boqol sano ka hor taqriiban ayaa xoole iyo hanti ku duuga xabaaltiriya loo yaqaana meesha baa lagu waashay waaga dambe niman baa abeesooyin u dhacay niman baa ku waashay oo jin maray xero jin ba intay isku qufteen baa madax lagu dhuftay calallaha dhigtay dhowr nin baan xusuustaa yaani hawsha waa khatar wey rikaasku asagu wuxuu ahaa dafiin amwaali اljaahiliya waa la yaqaana caan buu ahaa oo xaqiiquu leeyahay wa hiya alkunuuzu alcaadiyatu waa kunuusta reer laga soo gaadhay ama qadiimada alcaadiya yani waa mansuub ilaa qowmi caad ama waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa kunuusta hore qadiimada labada waa la yidhahdaa alati tusama fi shaami wa fi misra almaaalib baa la yidhahdaa alkunuuz alcaadiya ama rikaaska curfiga reer shaam mataalib baa loo yaqan waxyaaba la raadiyo wey laakiin culimadu waxay uga hadli waayeen kiimiyaha walaysa lilkiimiyaai xaqiiqa wax jira ma ah waa sheeka beraley iyo muxuu aha xariifnimo ummadda lagu dhaco weeye waman iddacaa cala nabiy niman baa xadiid dejiyeyba ka hadlaya kiimiyaga howlahaas waman iddacaa cala nabiy calaa muusa calayhi salaatu wasalaam annahu kaana yaclamuha yacmaluhaa ninkii sheega buu yihi nabi maxamed ama muuse calayhi salaatu wasalaam in uu samayn jiray kiimiyaga aw yucallimha ummadda uu bari jiray faqad kadaba waftara jaabir bnu xayaan nin la yidhahdo oo mashriq ah reer mashriq ah aan ahayn baa warkan bilaabay nin saaxiro weyn buu ahaa oo yaqaana jinka sida loogu yeryeero loo soo dejiyo laguna shaqaysto kitaabbuu dhowruu ka qoray wa jaabir bnu xayaan aladii tuczaa ilayhi musanafaatuha musanafaadka kiimiyaaga laga qoray ninkan jaabir bnu xayaan loo tiiriyo majhuulun way min xayu alcadaaya lama yaqaan horta kaiiru takhliidi watanaaqud waa nin muxuu ahaaye xataa masalada markuu ka hadlaya fanigan aan xataa aqoonin buu sheeku le waxbuu isku labaa isku khaldaa waa laba afleeya aflaaqadaa ku badan waana majhuul ninka loo yaqaanay alimaam ibnu fi taarikhi muqadimada mujalladka koobaad lix boqol konton iyo afar ilaa lix boqol konton iyo shan asagu nuskhada maktabadda taalla taqriiban wuxuu leeyahay ninkaani wuxuu ahaa kabiiru saxarati fi lmashriq ila caalam islami waagaa wuxuu ahaa laba qaybood maqrib oo andalus ah oo bilaad algarbi loo yaqaan oo andalusa ah, iyo mashriqo wixii andalus ka soo go-an marka barigii islaamka oo caalam islaami waay maqrib aan andalusan oo dhan ba ah ninka u weyna u yaqaana sixirku ah saaxir ba ah marka ninka noocaasa wuxuu qorayna de wax la weydiin maayo wey wlkimiyaau kimiya miyaa doonaysaa min jinsi simiya asimiya isna waa nooc kale waa cilmiga loo yaqaana cilmu asraar lxuruuf ba loo yaqaana cilmu asraar lxuruuf waa nooc kamid a sixirka waa nooc kamid a kimiyihii qadiimkan kimistriga hadda xaaliga ahayn wuxuuna ku dhisan yahay cala waa wixii loo yaqaanay ina saraacada sixru takyiil wey soo ururi asimiya waa sixru takyiil nimankii marka ceelgaa fadhiisan jiray ee magaalooyinka joogay ee dadka nasracaadan jiray nimanka waa in shaqo laga qabto wey hay-at lamr bimacruuf walxisba nimanka inay jilcisa la doonaya ayib waa niman saxara ah marka asimiyaha ninka iskale isagu mxuu ahaay kashaafaat kashaafa isilaaxaat telefon tahanawi alxanafi isagu wuxuu leeyahay waa cilmu taskhiiri اljini wاljaan cilmu simiya haddaad maqasho asagoo nooc meel kimiya ah haddana waa cilmiga laga barto sida jimanka loogu yeedho nimanka booranaha soo dejiyey ee mingiska garaace ee ayib waxaasoo dhanba mid jin lagu yeedho labaduba dadka sameey maxay yaqaanaan bahalkanay yaqaanaan o isbarteen waa shayaaiin way saxab cinda aima alxanaabila waxay qabaan in la dilo ninka oo shaacirka sixu takiilka sameeye xariifka ah ninka jinka soo dejiya ninka caraafkaa ninka xidigaya cilmu tasiirka intuu ka baxay cilmu taiir tanjiimka laba qaybooda cilmu tasiir oo xidiguhu say u socdaan iyo xilligay soo baxaan iyo say u shaqeeyaan iyo besa ka barta calaamad ahaan wax dhiba malaa taasi cilmu taiir qaybaa jirto nin baa wuxuu aaminaya xidigaa markuu xidigaa la fadhiisto abaar bu weye sanadkan iyada afagal baa kan sameeyey xidigaa kan sameeyey ururkaa kan sameeyey lubadkaa wareegeystay hawlaha dhanka qabe ee taiir u tiriyey xidigaha cilmu taiir ayana waa la laynaya alcaraaf walmunajim wa saaxibu cilmi simiya kulli waxaa waya waa la laynaya lifasaadihim baa loo layn aw likufrihim wa qowlaani cinda alxanaabila wadaadaha kale ay waxay leeyiin waa tacziir un waa un tacziir almuhim ummadda nimankaa laga qabto aad waxaa u baran jiray marka nimanka suufiyada kharaafiyiinta ah cilmu simiya iyo kiima waxaa caan ku ahaa farabi ibn lfarid maxyadin ibn carab aلطa'i azindiq ibnu sina hazali intuu way yaqaaneen waxayna caamadayna ku waabsan jireen ninka doonaya inuu qori ismariyeeyo ee caamada buubsado oo uliyahan yidhaahdo aad bay u isticmaali jireen weliba xilligii shekh islam ibnu taymiya niman hawshan aad u yaqaana bay maalin isheleen waxay dha anaga awliyaan nahay inaan awliya waxaa u daliil ah dabkaan gelaynaa dab bay shidaan bulbulbul cirka ma qoteen waan gelaynaa waan dhex fadhiisanaynaa aduguna marka soo gal sirtoodu hayay ninka amiirka wuxuu ku yidhi yaa amiir almu'miniin nimankaani biyo kulul oo saabuun leh oo milix lagu daray iyo khal ha ku qabaysteen markaa si fiican ugu qabaysto annagaan soo dabkan wada gelaynaa kaaniga gubta la arkahaya leanno waxay samayn jireen saliidda dufanka e, raha e, dufanka raha saliiddiisa oo saliidka lagu daray ayaa ruuxa hadduu ismaray dabkuma karo cilmigana ay ka barteen ruuxu u ismariyo jirkiisao dhan dabku kari maayo marka wuxuu ihi sheekhu dufankaasay soo marsadeen iyo alaab kaloo macjuunaad bay ismariyeen nimanka intaad xamaamka geysa yaa amiir almuminiin oo timac usoo qabayso iyagoo caadi iyaanoo caadi dabkan odagallabo markay arkeen ina hawshii la faayo dhe may dabka aan yeeli mayno naloo qabin maayo naloo qabin mahaya dabka qabaysta maxay tahay yaad firaysaa ibnu taymiya marka waa fashiya nimanka badaaxid saas u fashiyay nin waa inaad waaqaca la socoto caamadii maxaa lagu bubsaday annaga ceel weyn oo khadhaadh baantaan loo mxu aha loor dhan iyo jawaar dhan oo ku shubnay mxuu ahaa iisheeg e sonkor ah baan nidhi galabta casarkii wixii kada laga bilaab ilaa maqribka ninkii ka dhaansada ceelkii sayidkii baa farta geliyey waa macaan yahay laakiin wixii bacdalmaqrib loo gaaro waa khadhaadhanhaya leanna sonkorta waa milmoga dhammaan moogta inta horraysaa qaadani minaan qaraabano hadda soo afrika jooga yaa sideetan toddobaatan iyo labada taqriban meelahaas taqriiban halkaas maskaxdu wuxuu kusoo shutay shambo shambo madaxa ka soo buxi timo badanna uu laha meel miyi oon shaambaba laga aqoonin oo haddii saabuunba laga helo saabuuntii adkayada mariska ahayd ama saabuun cadar laga isticmaalo waxay la odhan jiray ayuu tegey hilaal webi baa lagu qabaysta wuxuu ihi anugu wax saabuun qaadaa la shekh may ma rabo anugu sheekhaan baryahayaa kadibna saabuun isaga keenahaya biyihii markuu galay bu sheekh saabun baan ku weydiistay madaxuu biyaha geliyey timi mariyey bulbulbulbulbul saacaddii baa la waa weli ilaahay east london buu joogaa south african ku ogaa wuu jooga wuu noolyahay ninkaa hawshaas sameeyey karbowno iyo toof rag baa weliya iskaga dhigantay guri mugdaa galeen shacabkani caamada marka waa la buubsan jiray xiyalka waaas waxaasay nimanka wax ku dhisnaayeen nimanka iyagu xariifiya ahan kuwa waaweyn ibnu farabi iyo ibnu sina iyo mxuu ahaaye jurjani iyo muxudiin ibn carabi aaiy ayagu niman xariifyo funuuntan yaqaano ummadda sare ahaye laakiin kuwan soomaaliya ayagu reemiyinnima ummadda ku siri jireen meelaha cidadan warkooda laga haynin intuu galabka adhiga dare soo xaroonhaya soo maro oo yuneef mac buu ka ilaalaysanhayaa oo fiican ama ceesaan ama orgi ama wan ama sabeen muxuu abeereyse oo kale u eegahayaa fiidkii markuu reer ka yimaada wuxuu reerka ishaara haysa waa in reerkana looga loogo ah, sabeynta noocayo noocaasa wanka noocayo noocaasa afka la qabsan sheekhu ogya galabtay soo mareen arigoo daaqahay galabta soo mareen way soo ilaalaysteen niman xariifiye oo siyaasiinay ahay quluub alcaarifiin lahaa cuyuunun tara maa lam yarahu naadiruun markaa qaadahaya muxuu leeya quluub baan halkan aan ka arkaa yacni shacabka marka buubsi badan iyo muxuu ahaaye rigaysi badan baa iska jiray laakiin nimankana waxaa un wuxuu sheekhu hadda ka dagaalamaya weli ummadda lagala dagaalamay wlkimiya wuxuu i sheekhu min jinsi lsimiya waxaan loo yaqaanaa marka hoos loo dego cilmu asraal xuruuf baa asal ahaan loo yaqaanaa simiyaga waa nooc min asixri waana nooc ka tirsan kimiyaga asalkiisuna wuxuu ku dhisan yahay mxuu aha alkhidaac wataxyiil iyo in canaasirta iyo saliidaha qeybo ka mida la ogaado khawaasteeda kadibna la isticmaalo oo markaa aad sheegato inaad awliya ilahay tahay weli tahay ayb wa huwa sixru aladii yukhayilu shaya waa sixir kuu malagelinhaya shayga aad fiirinaysa bikhilaafi maa huwa calayh xadhig meesha yaalla mas lagaaga dhigi ayb kamaa xaka allahu tacaala can saxarati qowmi fircawna anahum qaaluu limuusa ima an tulqiya wa ima an nakuuna awala man alqa ama inaad ugu tuurtodhigto ood mxua ah, berada cadaysato ima anagu cadaysano labada mid wey qaala bal alqu idinku tuura bololtad aragne fa xibaaluhum wa cisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tascaa ulahoodii iyo muxuuha xadhkay wateen baaba waxay noqdeen ba abeesa socotaa yaa dadkii loo malageliya indhaha la sixiraya xadhiggu waa xadhiggiisa ushu waa usheedii dhagaxu waa dhagaxiis adaa tadwiiq lagugu samaynaya fa waxaa la yidhahdaa buuri oo bacdu ahlicilmi sheegeen xataa sixrigaani sixir xaqiiqi ama ahayni inahum ayagu taxayaluu way xeeladaysteen nimanka saxarada ahaa calaa dalika bizibiqin wawadacuuhu fiiha zibiqu waa saa'il dureero ah Eh, waana bahal cad oo qarxo wey waxaa laga sameeya hadda eh, bambooyinka miinaha miinooyinka eh, waxaa lagu daraa mxuu ahaaye hubka nawowiga lagu daraa alqaraabin anawiya lagu daraa waa waagi hore waxaa laga laga heli jiray bilaadan mxuu ahaaye ruushka iyo bila bilaadu sindi afghanistan buu ku badnaa waagi dambe ruushka urursa ruushka laga soo xaday marka wadamihii dariska la ahaye baa kasoo urursaday caalamka saasuu ku galay noocyo badan buu leeyahay midkan axmarka guudan baa ugu daran dab yarba hadduu uriyo waa qarxahaya in la saar iska bada hadduu dareemo oo kula dareemo waa qarxaya marka bahalkaa zibiqa ah oo saliid ahaana waa dureere bay soo qaadeen xadhkihii bay dhex dun yaroo tuubo yaroo zibiqu ku jiro bay xadhigga dhex geliyeen markii martaa la dhigo zibiqna uu ku dhex jiro qorax ay qabato uu dhaqaaqhaya lan qoraxdaasa dab ku dhalinaysa koyl marka dhadhaxaaga taxaruk bu bilaabhaya xadhigga marka dhaqaaqayo saa orday meel cidla ayaalla hadda masmu kula noqon abasmu kula noqon hawshaasay sameeyeenna waa la sheegaa buu sheekhu yidhi laakiin aduu sixir wey wastarhabuuhum waja-uu bisixrin cadiim baa alla ka cabiray dadkii bay buubsadeen sixir weynna waa la yimaadeen ba ilahi ka cabiray subxaana wa tacala sixir weyn bay keeneen falamaa xamiya alxaru kuleylku markuu daraaday taxaraka zibiqu fiiha cunsurkii maadadii ay xadhigga ku shubeen ayaana dhaqaaqay oo xadhkii dhaqaaji sidoo kale waxaa sameeyay wahwa nadiiru maa yafcaluhu ruban nasaara meel baxaariiq baa aniga qoran meel makhaariiq inay tan umay hayaan ayib waxay nasaaradu sameeyaan ba nasaarada qolyahan qaysaha iyo babaabka iyo kanaasta jooga shacabka waxay ku haystaan hawshaas oo kale reer magaalnimo iyo ninkareednimo iyo diracnimo ay ku haystaan xiyal bay sameeyen waxaa aad oga sheekeeyey alimaam shabaduin alqarafi fi kitaabi mxuu ahaay alawjib alfaakhira fi ljawaab can asilati alfaajira buu aad ogaga sheekeeya kitaabkaas oo intaas intay fannigan ay bartaan siimiyaaga waxay bartaan kiimiyaaga cilmi lxuruufka xiyalka mawaadda khawaastay leedahay bay bartaan kadibna shacabka ku babsadaan ilant waxaad ogeyn ninkii haddee ree amaadire un la magaala looga yimid meel miyi waa horay ahayd markuu magaalada tay wuxuu arkay meel gaas lagu iibinay wuxuu fiiri waa biyo cad uu la yaabay muxuu yahay baa u yidhi waxaa la yidhi waa waa biyo weeye dad bay dhaliyaan waxbaa lagu sameeyaa waa la shitaa waxbaa lagu akriy wuxuu hi ba liter ii miisa liter baa loo miisa cadad baa loogu shubay la tegey maalmo markuu sii reerkii buu tegey dab shida buu yihi tolow reerkao dhan bur dab hala shido dabkii baa la shiday marka wuxuu ihi biyo maxaa ku taqaaneen dab inay baktiyaan baan ku naqanaa baa la in yarba ku saydhay bul wix baa isla kacay haddii raggu isku caqli ma nin baa intu ballamkila waa biyo naar laga soo dhaanshay bu biyo jahanama laga soo dhaanshay weeye buui wuxuu waa biyo waa cad yihiin dabkii taabsan waa ka darahaya marka wuxuu is yidhi naarun ba wax lagu shidi jiray oo biyo naar laga soo dhaamin yani dadku waxaysa garanaya mogta haddii u loo keeno waa un la yaabahaya waa un la yaabahaya waxaa hadda jooga raadiye markuu u horreysay meel miyaa la gey ninka intuu xag ka maray oo xag ka maray oo xag ka maray oo xag ka maray ninka hadlahay raadin hayay marka dambe markuu arkay inuusan ruux ku jirin intuu ka shakiyey iyo wuxuu waa sixir lasoo diray bur weyn buu ku jabiyey bur wey soo ugu waday eber buu ka dhigay wuu ka carar weedho wuu noolaa taqriiban sagaashan iyo lixda wuu noolaa hadda dhimanyana war uma hayo yani dadku moogta waxay jaahilada ka yihiin yani ruuxan yan ee intan la eg ee meesha ka dhaxlahay buu la yaabay raadi ha kala wareeg ha kala wareeg ha kala wareeg markuu waayey wuxuu ihi waa fal iyo sixir lasoo diray oo reerka lagu baabinaya balka dhaafi burbur intuu qaatay digaha kaga dhigay marka waxay ka faaisan dadka yani jahligooda iyo mxuu aha dacfigooda ka faaisanaya iyo wlmascuun mascuun maana fahmay kelimada mascuun ee meesha ku jirta macnahay meesha u taalla ma fahmin idankeedi intaalla yunsabu ila salaaxi bilaa xaqiiqa waxaa sameeya buu ihi rubaanta iyo cubaadu nasaaraaga iyo culummadooda iyo qolyaha hadda suufiyada muxuu ahay zanaadiqada oo marka dadku ay u tiriyaanba inay fiican yihin lakin waa aan xaqiiqo ahayn baa waxaa sameeya kulli shacabka lagu buubsadaa wa kullu hada min nawci اlkadibi wاnnifaaq waxaasoo dhanba waa been iyo nifaaqnimo iyo walkishi khayaano iyo walkhadiica dhagar khadiica waxaa weeyaan dhagar iyo walmakr iyo kayd wa kullu haaulaai yastaxiqu alcuquuba albaaliqa nin waliba oo hawshaa sameeya in la ciqaabo muta limaa fiihi min adarari dhibkay ummaddu kahayaan awgeed calaa anfusihim wa cala annaasi fii diini wadunya ummadda ay aafaynhayaan oo ummaddu waxay aaminayba in ninkan uu weliya waa khaa-in tuuga oo jin ku shaqaysta markay soomaaliya odhan jireen muxuu ahaay culumo dad kibay kugu dishaa abeesana dhulakibay kugu dishaa culummadu xilligaa joogtay niman dayrabiga yaqaanay ee macshurulfalaga iyo saacatulkhabarka iyo miisaan lburuujka iyo awfaaq alghazaliga iyo waxaa ku adeegsaday iyo mxuu ahay taxdiiru muluk iljani alkibrit alaxmar iyo hadda nairoba lagu iibiya dukaamahan hadda toonku yaala lagu iibiya intidoo ku iibisa waxaaso dhan ba waa yaalaan waxaasoo dhan ba intay bartaan bay ummadda layn jireen neefkeen maya jin baa laga adeejinhayaa ninkii in yidhahda ka hor keenaba waa dili jireen ninay sixiraan miday jin ku diraan oo kaasa jinkiiba marka ama libaaxa iska soo dhiga ama daanyeera ama mxuu ahay dhurwaa ama haramacad ama muqshaba lagugu sii daynaya dhurwa baa ku cunhaya dhurwa ruuxuga xaggee lagu arkay waa jin wey marka waagada maxamed waxay dheen nimankaas u taabanina dad baad moodaysaan culumo dad maahay dheen marka culumo dad akibay kugu dishaa waxay ku weydiisato faraha faraha ka saar saa hadday kuu sabay maxaa rabtaa sheekh waxaan dhiib islaantadooda kuu qabsad u daabay dhehen maxaa yeel lafaada halis wey wax la yaqaano wey dhaqankaas waa waa dadkaaso dhan in laga qabtay u baahan yahy fa amaa macrifatu hadihi alashyaa in kimiyaga la barto iyo wixii nacfi adduunyada bilaa kishin khayaan la-aan liaxadin ruuxn aan lagu degaynin laakiin limucaaradati lmubili ninka baailka wato in lagu macaarole waxan waxba kama jiraan waa cilmi khaas ah oo nooca nooca noocaas been baad sheegteen iyo wa kashfi kishihi khayaanadiisa in la faydo umadda lagu ceebayo iyo wa tadliisihi mxuu ahay waxqarintiisa fa inahu qad yuntafacu bidalika in lagu intifaca laga yaabaa cilmu lkimiya oo tarkiib iyo ku dhisan in wax laga bartahay si ummadda aan loogu dagin way bannaantahy ama hadduu sixir iyo jin taxdiirkiisa uu yahay isagooba lagu gaaloobi wama yucallimaani bihi min xaddin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur id lowlaa macrifatu dalika cinda ahli اlxaqi lanafaqa albaatilu cinda kaiiri miman laa yacrifuha haddaan lahaynin buu nin howlahan barta oo ummadda waxaan oga diga oo nimanka sheeganaya ceebeeya baatilkan ummadda dhexdiisa suuq ka yeelan lahaa bu suuq ku yeelan lahaa nacam hase yeeshee qad yukriqu alcaadata ilahay caadada iyo dhaqanka la yaqaan inuu bedelo oo u dilacshaa laga yaaba liman shaa min cibaadi addoomihiisa ciduu doona u dilaaciyo bimucjizati alambiya wa dikri aayaati saalixiin aayaadkii iyo karaamaadkii awliyadu heli jireen iyo mucjizaadkii nabiga qaybo ka mida ambiyada ah in addoon ilahay ku maamusaa laga yaaba taasi marka ma aha oo ninka weliga asag waxaan ma yaqaan haddaan keena waxad ohan karta ma ilahay kugu karaamayn karaamada iyo mucjizada awliyada ayagoon ogeyn baa la siiyaa ilahay baa ku taageera laakiin wax lagu faantamo lagu horaystaay ma aha dadka saa ninkan yl maanta cirkaa soo duminaya ninka caamiga ee soomaaliya haddadan qaalin heblaayo bixinin cirkan udub ka siibahayaa sheekhu maya qaalinka iga qaada maya qaalinta kala qaada maya dibi qaada maya laba dibi is qaado ari toban aan ku siiya nag waa diiday har marka qiima oo firkeeda la yaqaano e- e- cayn wanaagsan buu ku dheganya kasuufiga ninka caamiga naftu markay qabataybu intuu soo booday oo sheekhu isku dubay y wuxuu yihi soodum cirka meeshaad ka gashaan ka gelahayaa bu cirka udub ka sii buuri udubka ka siib meeshaad ka gashaan ka gelahayaa waa miskiin daciif wuxuu aaminsan yahay wadaadka in cirka udub ku taagan ka siibi karo deena cirku soodumhayo marka calaa aqali taqdiir wuxuu yihi asagona kula dhinto lagu iskaga duubay xamar siddeetan iyo afarti waxaa ku dhintan iyo waan duulahaya guri dabaq afar dabaq intuu fulay saddex dabaq taqrib intuu fulay buu islaantii waan duulahaya kaale xagee u duuli baqdaad baan u duulahaya qudbigii habeenko dhan buu qayilay baalbuu garaacahayy ninkii meydkiisa istaaga iga sheekay anugu ma arag booliskii soo kacayee qaaday meydkiisii nin ahaabaa iga sheekay wuxuu uhi waan duulahayaa oo baqdaad baan tagahayaa kadibna nabigaan soo salaamay waan soo noqonhaya intaan fajarku la gaahin inakeeg dabaq dheer buu intuu fuuliy gamaha saa bu istooray kacay islaanti markaa inuu booliis kaga hadhay luhay qabsa bu hi daba soco haddii meydkiisa dhulka laga soo qad hagee duulahaya isagoo intu dhulku dhacay xabad canjeeraa ku noqday baa laga laga ururiyey aa dhamaatay waa dad waalan wey dad noocaas <laughs> kuwaay waan duulaynaa walaakin laa yaqifu walaakin dalika laa yaqifu cala alasbaab u mucjizada iyo karaamaadka awliyadu wax sabab ku xidhan maaha dunyawi ah alatii yatacaataha ahlulkishi min alkimaawiyati wاsaxara qolyaha ahlulkishi ummadda khayaame qolyahan kiimaawiyiinta iyo qolyahan saxarada ah waxooda asbaabba ku xidhan yihin xeelad iyo waxay sameeyaan wey amaa karaamada iyo mucjizada wax ilahay kugu maamusa o adwaaad ogeyn waa laba kale masalo ayib bal qad yaqlib allahu subxaanahu wa tacaala albadinjana waa nooc ka mid yaanyada yaanya waaweyn oo midmadoob maarto intan leego buluug ah waaweyn meelahan taltaalla wey la iibiyo baadinjaanku iyo walxasa quruurixi dahaba inuu ka dhigaa laga yaaba iyo wa fidatan fido liman yashaa ciduna rabbi oga dhigahaya maca ana caamata haaulaai yunaiuuna minha walow qalabha allahu lahum laa yunaiuuna minhabalaa yunfiquuna minha baad moodaa inay ku fiican tahay qolyahan muxuu hi tuugta khawanada xataa haddii dahab loo habeeyo oo wax loo bedelo oo ilahay kaalmay xataa ama qolyahan karaamaadka sheega xun la siiyo wixii xoolaa ama addunya xataa wax kama bixiyaanbu meesha wixii nicme nabi maxamed ilahay siiya ama karaama ummadda ay heli jirtay karaamo kasta ummadaas iskala haydba masaakiinka baan ka caawi saxaabo ahla sufo gaajo u ka dhargeen axad laga caawiyo jaabiroo dayn aabihii ku go-anayd lagaga bixiyo wixii nicmee rabbi keena noocaasa nabigu ummaddu ku taageeri jiray masaakiintanu ku caawin jiray laakiin kuwaan ayagu waxay helaan iyagaaba la musiba ayib wa mima yatacayanu waxyaabaha ku waajiba calaa waliyi اlamri waxaa ka mid a annadaru fii wilaayati اlxisba inuu fiiriyo oo daba socdo mas-uuliyadda wasaaradda mxuu ahaay hayat alamr bilcruf nahy an lmunkar huna waa wasaaradda mxuu ahaay amniga matalan iyo la dagaalanka anshuxumada iyo dhaqan xumada hiyo lxisba shurbadoo kale hawshooda qabanay waa booliska oo kale ayib xisbadaa marka laba noo nooca xisba oo xagga dowladda ka socotaiyo xisba caama oo mutadawiciinta ruux kastoo muslim waa mutadawic waa waa waa muxtasib khayrkii baad ummadda fari xumaad ka reebi laakiin adu markay hawshu ciqaab gaadha iyo tacsiir waxaa iskale ninkan xagga dowladda ka socda wma yudkhiluuna min ascaari اmuslimiin wamudaahanati baacat daqiiq wagayrihi inuu la socdo uu fiiriyo wamaa yudkhiluuna min alfasaadi min ascaari اlmuslimiin suuqa mxuu ahay saylada iyo sicirka muslimiinta dhibka ay u geysanayaan iyo khayaanada la samaynhayo waa inay hawsha la socdaan oo waaga dambe qolyaha muctasib xisbada ah iyo shacabka intay isfahmaan baa laga yaabaa in khiyaano ay marka dambe sameeyaan oo xoogo laalush qaataan oo dadka qaarkiina ku xumeeyaan dadna ay ku qalloociyaan dadna ay la shaqeeyaan waxaasoo dhanba dowladda in dabagash laga raba hebel baan u xilsaarra waa fasaxan ya hawshu ma ah iyo mudaahanati baacati daqiiq yeel u mudaahaneeyaan u rimagaaleeyaan qolyaha iibiyeed muxuu ahaaye badada iyo boorashka wax noocaas iyo wagayri limaa yanaaluhum min asuxti waxay ka helayaan awgeed ee xaaraanta maxaad u daynaysaa ninkan xoguu laluush buu bixiyaa nin kastoo khayaana ku shaqaysta ama edab daran dawladdu iska laluushaa ninka hawsha u xilsana wuu iska qabtaa nimankan marka xisba waxaa laga yaabaa in xoogow kitikadhooga loo dhiibo kadibna ay mudaahane iyo reemagaalayn iyo idaa akalat albutuun istaxyat alcuyuun wey fa ina madarata hada caama dhibka ka imanaya suuqa iyo zaylada iyo qeybta qanacsiga iyo hashiga meelaha gala waa dhib weyn o umadda dhan wada gaarhaya wain lam yakun naadiru lxisbati man yaksha allaha wayuuhaqu biamaanatihi wailaa famaa yubdalu lahu min almaali yuzalzilu amhaalah wuxuu ihi hawshaasi waxaa weeyaan buu i haada waxay ku saabsan tahay in lam yakun naadiru lxisba ninka xisbada hadduusan ahayn nin ilahay ka cabsanaya xaqan lagu kalsoonya ammaanadiisa inta badan saasuu sameeya wa ilaa xataa hadduu yahay nin lagu kalsoon yahay wey ama uusan ahaynba famaa yubdalu lahu min almaal waxaan maali la siiyo yuzalzilu wuxuu karkaarka weydaariya amtaalaas oo kale mugta xoolo waa fidno wey sheekh xogo shilin shilinku musiibo wey musiibo wey fa inahaa waaweyn baa xooluhu ta'hiiriyaan alimaam cali madina sheekh lbukhaari imaam ahli jarx watacdiil waagi dambe ibn abi daawuud yaa markii axmed la mari waayey oo nimanka xufaada la mari waayey oo fitnatu khalqi quraan la marin waayey asagoo ragga lasoo qabtay bu ku jiray la cadaadiyey kadibna yidhi eh, tuqyatan aw muxuu ahay karahan rag yidhi buu ahaa muxuu ahay eh, alqur'aan waa makhluuq inta lagagama hadhin dawladdu way soo dhoweysay lacag bay kusii daysay way ixtiraamtay asagun bay faduud u fasaxday dadka o dhan way cadaadisay ilaa waagi dambe uu ku dhacay sida ibnu rajab uu leeyahay markii xoolo lagu lagu aafeeyey oo saa tuubo raashina lagu furay oo tuubo dahaba lagu furay oo wax kastaba la siiyey oo gurya waaweyn la geeyey oo xagga laga maray oo lagu shim eh, eh, laga ku dhacay inuu duro xufaad fara badan qadaxa wa jaraxa aima kibaar min ahli soo ugu raalli gareeyo dowladda oo ugu raalli gareeyo ibn abi daawuud aljahmi almuctazili ibnu rajab wuxuu leeyahay ilaa bacdu salafi saalix ay aamineen ana cali lmadini qad irtada warajaca ila islaam halkaasay gaadhay yani waxaa weeyaan adduunyadu way ku afeynaysaa rabadan waa naqdiya hadalka ibn rajab waa naqdiya kitaabkiisa ficilka ku sheega ayib isagu wuu salimhaya inuu ku dhaca inu aaminsan yahay laakiin lacalahu qataad waxaa weeyaan wadaaduhu iyo shacabku iyo dadku waa nafley ninka muctasabka waa nafley ninka aamirka waa bini aadam weligaa wixii la soco isilaali xooghu shilinka haddii la dhiibo xoolahaani halis wey xoolahan halis wey fa ina haaulaa'i kuwaasi aladiina yabkhasuuna annaasa ashyaa'ahum wayacawna fi lardi mufsidiin fajcalahum fajcaluhum garadu cadiimu fima yaxsuluunahu min almaali alkhabiid fayabduluuna fiihi cadiima wahuwa qaylun min kaiir cibaaraadkan xooguhu tashuush baa ku jira kitaabkan intaan hadda sabxadan soo maray tii ka horreysayba saqad badan baa ku jira marka cibaaraad go-onon isqabayna baad ku arkaysaa fa ina haaulaai aladiina yabkhasuuna annaasa ashyaa'ahum qolyahaas awuu sheekhu soo sheegay khawanada ee khashaashiinta ah waa kuwa dadka xoolahooda ka nuqsaamiyo adduunkana fasaadiya fajacalhum aradun cadiim ay fajacalahum haradan cadiiman baa fiicnay fajacalhum nimankaa yeeladooda meeshaa la keenay khashaashiinta ama nimanka xisbadee la shaqaynaya kuwan tuugta meesha la keenay waa qaradun cadiim dan weyn baa ugu jirta inay nimanka baacada ee tuugta meesha sii joogaan kuwan xisbadee khawanada danbay ugu jirta maxaa yee ninkan xoglalosh bay ka helayaan sargaalkii ama kii boodka wa shaqaysay maalinka lagaa bedelo oo nin cusub la keeno way ku dhamaatay nin cusubaan laaluush qadanayn waad ku dhacaysaan in meesha ay sii joogaan kan xisbadee xooguga qaataan dan baa ugu jirta oo maal khabiis u ka helaa kan baacadee waa ganacsigadee khaayinka tuuggaana dan baa ugu jirto laaluush baa laga qaadan dantina waa wadanaya fii ma yaxsuluuna waxay helaan bay qaladka ugu jiraa min almaali alkhabiis fayabduluuna fiihi fi اlgishi wاlkhadaacati maalan cadiima wa huwa qaliilu min katiir waqad qaala salafhum qadiima lishucayb salaf اlkhawana wاlghashaashiin asalawaatuka ta'muruka asalaatka ta'muruka an natruka maa yacbudu aaba'una w an nafcala fii amwaalina maa nashaa inaka la anta alxaliim rashiid yani maba ogolaba mogtahay rux markuu khayaano samaynayo ama tuugnimo ku jiro nin wadaad oo daacada ama nin fiican oo hufan oo ceebka inuu yimaado hawshii galo maba ogolaba qolyaha wax isla qabsan hayaane wax isla hayaane tuugta ah waxaasay isla rabaan nimankii soomaaliya khariibajka ee tuugta ahaa ee hay-adaha la shaqaysan hayay ee ummadda baabi'in hayay ee jeeblayaasha ee saalax weytani xaggee ku dambeeyeen marki la yidh wax kasta joojiyo meeshii soo mariya la kala yaac waa dagaal baa socda nin walba maslaxadiisi khaaskeedii maku waayey oo kula dagaalamahaya maca ana hadi اlashyaa hiya min alxuquuqi alcaama howlahaanu soo sheegnay in qishiga lala dagaalamo oo dhaqaalaha la hagaajiyo oo meel kasta nin waali oo fiican oo dayina loo dhiibo caalima loo dhiibo hawshaana uu ninka mas-uulka ah uu la socdo waa xuquuqda ilaahi caamka waa inaga soo marra xuquuqulcaama iyo xuduudda caama inay ahayd shay kastoo maslaxadiisu manfacadiisu lilumma ay u laabanayso axad mucayan aan wax lagu taraynin alatii taasoo yajibu alqiyaama biha ibtidaa'an kaamri xuquuqi latii ka amri laysat xaqan liaadamiyin mucayan waa xuquuqda caamka ummad dhan ba udhaxaysa ee aan xaq haasa oo ruux aadam aadami oo keliya uusan lahayn laakina kaiiran maa yaqacu shakwaa fiiha min almucayaniin in badan laakiin xuquuqdaani hishiga iyo khayaanadii howlahani dad khaasa ayaa laga soo sheegtaabu ummad o ma samayso fahiya daakhilatun fi lxukmi bayna annaasi fi alamwaali walqada'i walxukmu fiiha ka amhaaliha waxayna gelaysaaba wuri markay dad khaas ay soo dacwadaan ama nin khaasa laga eed sheegto asaga in loo yeedho la maxkamadeeyo masalatu dacwa bay noqon bayinaad iyo shawaahid baa loo bahan yahay iyo ictiraafaad in la yeedho marka qaday tegaysaa xukumkuna qadiyadan oo kalena xukma amhaaliha rag kastoo wax isku haysta waxaan leenahay degarti waa la qaadahayaa ninkii mudacigana bayanaan ka rabna mudacaleyna waxa laga rabaa dhaar hawsha ha saasaa lagu xukumay muhimmaddu sheekh wuxuu leeyahay ninka xisbada joogana marka hore waa in si fiican loo doorto oo laga fiirsado iyadoo sidaa tahayna haddana dawladdu iyo maamulku ninkan inay daba taagnaadaan oo la socdaan xalkiisa maxaa yaele aswaaqda iyo howlaha dhaqaalaha dadka ka shaqeeyahay inta badan waa aafoobaan ayuu sheekhu ku gabagabay raxmat tacala aleh faslun laa hinan liwaliyi اlamri can اlmushaawara intaasoo dhan waad maqnaydan bay la tahay <clears throat> laa hinan ooma <clears throat> ahaanin muxuu ah kaaftoomid iyo deeqtoon liwaliyi اlamri ninka mas-uulka can اlmushaawara in ummadda uu la tashado almushaawara huna waxaa weeye alrujuucu ilى ahli الra'yi wa dawi الاkhtisaasi fi lmasaa'il اlijtihaadiyati alati laysa fiiha nasun sharciyu waadix lilwusuuli ila alaslaxi walanfaci lilumma yani tacriifka kooban ee mushaawaro ay leedahay ashura sidaas wey ashura waxaan leenahay hiya wa alrujuuc waa inaad u laabato ilaa ahli الra'y dadka caqliga leh wاlcilm wاlikhtisaas fi اlmasaa'il اlijtihaadiya alati laysa fiiha nasun صariixu waadix liltawasuli aw lilwusuuli ila alaslaxi walanfaci lilumma masaa'ilka aan sharcigu caddaynin ee nas khaas oo waadix aan lahayn baynu culummada iyo cuqaasha iyo dadka hawsha ku takhasusay baan la tashanaynaa saynu u gaadhno xugum iyo hawl iyo arrin ummadda u dan ah diintana anfacaysa <clears throat> fa allaha subxaanahu wa amara biha bishuuraa nabiyahu waa alla faray nabigiisuu faray nin kale maxaad moodaa hadda nabiga waxyi lagu hogaaminayey ee la hagayey baa ilaahay faraya qaala subxaanahu wa facfu canhum iska cafi kuwa kugu xadgudba ama khaldama wastakfir lahum washaawirhum fi lmri arrinkana kala tarso fi lmri baa la yidhi almr addiini walmr addunyawi alamr alcaam walamr alkhaas intuba waa soo gelahaya laakiin waxaa saxiixa arrintaada khaaska aday kuu taallaa hawlahaada adiga khaaska ah aday kuu taallaa ilaahay baad hadday hawl khaaska kugu timaado marka koowaad tastakhiru llaha subxaana wa tacaala istikhaara kuu furan markaad istikharootay haddii wax kuu caddaan waayo ninkaad ku kalsoonta waa alkaa la tasho xoogow waa kuu fasaxan tahay tan hadda laakiin laga hadlayo waa arrinka guud ee diineed ama arrinka guuda adduunya ummadda udhexeeya fa idaa cazamta markaad hawsha go-aansato fatawakl allah in allaha yuxib اlmutawakiliin waqad ruwiya can abi hurayrata radi allahu tacala canh qaal lam yakun ma ahayn axadu akara mushaawaratan liasxaabihi min rasuuli nebi maxamed wax ka tashi badnaa oo ka tala badnaa oo saxaabi inuu la tashada ka badnaa ma jirin alimaamu shaafici fi lum wuxuu ku sheegaa asagu nabigu wuxuu saxaabada oola tashan jiray waxay ahayd qalbigooduu soo jiidahayay yaysan is odhanin nabi maxamed waa yastabidu bira'y yastabidu bilamr keligii baa go-aan gaarhaya tala wax naga siin mahayo ayib weliba qabaa'ilka qaarkood waxaa weeyaan hadday ma aadan dhihin maxay kula tahay waad kala dhimanaysaan riwaqooyi oo kale reer somalilan si kastood ugu xadgudubto waa raallah hadaad tiraa waad heshiinaysaan si kastood ugu xadgudubto warniyo inaad raallah waa kugu qaldamaya wax kastoo uu tabanhaya waa ku cafinaya haddaad tahay war maxay kula tahay hawsha wax kastoo ood kala tashatana diyaarow laakiin maalinkaad hawsha adigu keligaa maamusho kitaabka ad ku fadhiisiisa kaa dhimate acraaftu wuxuu maga imaam shaafici asaxaaba nabig wuxuu la tashan jiray asagoo ilaahay u waxyoonayo wixii ka ishkilkaana looga jawaabayo ilaahayna weydiisan karaba saxaabada qalbigooda soo dumahayay kaana yata'alaf kaana waxaama tadyiiban likhaairihim tahdi'atan liawdaacihim saasoo ku fasira sheekuna uu tilmaami doonaa waqad qiila xadiidkaas isagu waa xadiid xasana weeye ibnu xibaan baa soo saariya keyrkii waqad qiila waxaa la yidhi ana allaha subxaana wa amara biha nabiyahu buu faray shuurada lita'liifi quluubi saxaaba saxaabada quluubtooda inuu soo dumo awgeed waliyaqtadiya bihi man bacdahu ummadda ka dambaysana ay subanaha ku daydaan hadduu nabiguba tashan jiray oo ummadda la tashan jiray oo ra'yiga ummadda la wadaagi jiray adoo sakaraada oo nabi ahayn oon lagu waxyoonayn oo maxaad moodaa wey adaa kasii mudan waliystakhrija inuu la sabxo awgeed minhu min asaxaabati alra'ya talada ra'yiga suuban ee maslaxada ah fii ma lam yanzil fiihi waxyun waxy uusan ku soo degin min amri lxuruubi howlaha dagaal walumuur alxarbiyati iyo arrimaha dagaal o dhan ba wagayri dalika fagayru hayru arasul sal slm ayaa awlaa ka mudan kagana waajibsan tahay bilmushaawara xukmu shura xukmu shura fiihi alaatu madahib saddex madahab baa ku jirta madhabu jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin ashuura wاlmushaawara wاlistishaara waxa waa waajiba calى waliy اlamri wa man tawala amra min mur muslimiin waa waajib waana daahiru kitaab اllah waa madhab jumhuur ahlilcilm waajib weeye arrimaha guud ee ummadda u yaala waxay dooniba ha noqdeen inaad kala tashato saxaaba dadka culummada iyo indheergaradka iyo cuqaasha haddii arrintiina ay tahay culamada la tashan hadday arrin dagaal tahay hogaamiyaasha dagaal baa la tashan hadday arrin dhaqaalo tahay ganacsadada la tashan hadday masaalix guud ay tahay in dheergaradka iyo cuqasha soo ururin yani waxaa weeyaan talada muslimiinta in la wadaagtahay waa waajib